alxamdu lilah rab اlcaalamiin wslى allahu عlى muxamadi wعalى ali muxamed wslama tasliima kasiira waxaynu ku soo jiray qaybtii ku saabsanayd qiyaaska khaas ahaan shuruudii qiyaaskaynu soo maray waxaynu bilaabaynaa in sha allahu tacaala qaybaha qiyaaska loo qaybiyo alqiyaas sharci aqsaamta ama qaybahay culammadu u qaybiyaan taqsiimu alqiyaasi ilaa qaطciyin wadanniyin aw jaliyin wa khafiyin qaybinta qiyaaska la qaybiyo oo qaطci iyo danni loo qaybiyo ama jeli iyo khafi loo qaybiyo ayaa halkan lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya alqiyaas alqaطciyu tacriifu huwa ma laa yuxtaaju macahu ila atacarudi lilcilati aljaamica qiyaas qaطciya waxaa la yidhaahdaa waa kaan loo baahanaynin la jidhkiisa ila tacarudi in loo bambaxo lilcilati aljaamica cillada kulminaysa asalkiiyo faraca bal yuktafaa fiihi waxaa lagu kaaftoomaa binafyi alfaariqi almu'ahiri fi lxukmi faariqa in la diidoo la nafiyo oo la yidhaahdo faariq ma jiro wax u dhaxeeyo kala farqinaya ma jiraan in la yidhaahdo ayaa lagu kaaftoomaa faariqaasu almu'asiri saamaynaya filxukmi xukunka saamaynaya xukunka keensanaya bimacnaa xukunka inuu kala bedelo keensanaya ka ilqaa'i alfaariqi waa sida faariq in la tuuro oo aan la tixgelinnin bayna albawli fi lmaa'i alraakidi kaadida lagu kaajo biyihii fadhiyey waalbawli fii inaa'in wasabbihi fiih iyo kaadida lagu kaajo yacni weel lagu kaajo bimacnaa maqorofadoo kale lagu kaajo wasabbihi fiihi dabeedna lagu shubo biyihii fadhiyey yacni xadiiskii nebigu sala allahu alayh wasalam wuxuu ku soo arooray laa yabuulanna axadukum fi lmaa'i araakidi midkiin ku kaajin biyihii fadhiyey marka kaadida la diiday in lagu kaajo biyaha fadhiya waxay sabab u yihiin biyihii inay nijaasoobaan sababta loo diidayaana waa taas waa arrin macquulumacnaa ah arrin tacabudiya ma aha oo bes laynagu addoonsaday oo aan la fahmaynin macnaha laynoo yidhi sidaas macquululmacnaa axkaamtii waxaa loo qaybiyaa axkaam macnaha sidaa loo yidhi la fahmaayo oo la garanayo iyo axkaam macquululmacnaa aan ahaynoo bimacnaa aynaan caqliyaynanoo garanaynin macnaha laynoo yidhi xikmad ilaahay og yahay unbuu u yidhi innaga bes waa laynagu addoonsaday ashyaada qaarkood ashyaada aan macquul macquululmacnaa ahayn maaha macnaheedu inayna xikmad lahayn xikmad ilaaba ilaa waa leedahay oo afcaasha ilaahay xikmad kama madhna wax kastuu ilaahay yidhi iyo wax kastuu sameeyey yani lixikma ayuu u yidhi ama lixikma ayuu u sameeyey ama lixikma ayuu u sharciyey hadday sharciyaa tahay hadday khalqiyaadka tahayna lixikma ayuu u abuuray salaadaha maxaa ragcadahooda looga yeelay salaada duhur afar maqhribkana saddex subaxana laba rukuucaha maxaa looga dhigay mid mid ragcaddii kastaba sujuudahana maxaa looga dhigay laba laba sujuudood ragcaddii kastaba awqaadda salaad kasta la faral yeelay wakhtigaa in la tukado hadday duhur tahay hadday casar tahay hadday maqhrib tahay hadday cisho tahay hadday subax tahay maxaa xilligaa loogu khasisay ee wakhti kale looga yeeli waayo waa tacabudi bes waa laynagu addoonsaday macnaha uu ilaahay sidaa u yidhi ma garanayno shaygu haddaanu macquulun macnaa ahayn oo macnaha laynoo yidhi aynaan fahmayn oo garanaynin waxaa la odhanayaa waa tacabudi addoommaynu nahay ilaahay ina abuurtay ina lahaa ayaa sidaa ina amray laa yus'alu camaa yafcalu wahum yus'aluun bes addoonkii waxaa saaran itibaac inuu raaco marka baabulqiyaas wuxuu ku saabsan yahay waa wixii macquululmacnaa ah laakiin waxyaalaha tacabudiyaadka ah oo macnaha sidaa loo yidhi aan la garanaynin qiyaas ma galo marka kaadida la diiday biyihii in lagu kaajo fadhiyey ma macquululmacnaa ba mise waa tacabudi ma waa macquululmacna oo waxay sabab u yihiin bihii inay nijaasoobaan oo kharribmaan si ayna taasi u dhicin marka horeba yaan lagu kaajay haddaba kaadidii lagu kaajayey ee lala dul fadhiisanayey ee toos lagu kaajayey iyo in muqorofad inta lagu soo kaajo dabeedna lagu shubo wax farqiga u dhexeeyaan jirin waxba kuma kala bedella macnihii laynooga reebay in biyaha fadhiya lagu kaajaano waa ku sugan tahay kaadidii haddii lagu shubayo laakiin toos aan lagu kaajayn marka idan waxaa la odhanayaa labadaas faariq muctabaroo u dhexeeya ma jiro marka qiyaaska qaciga waxaa la yidhahdaa maa laa yuxtaaju macahu waa kaan loo baahnayn isaga la jirkiisa ila tacarudi in loo banbaxo ama laysu bandhigo lilcilati aljaamica cillada kulminaysa labada asalkiiyo faraca xukunka ku kulminaysa bal yuktafaa fiihi waxaa lagu maarmaayo lagu kaaftoomaa binafyi alfaariqi almu'asiri faariq wax saamaynaya in la diido oo la yidhaahdo ma jiro oo farqi muctabari uma dhexeeyo farqi mu'asira ama muctabari uma dhexeeyo fi lxukmi xukunka saamaynaya ka ilqaa'i alfaariqi waa sida faariq in la tuuro oo layidhaha farqi uma dhexeeyo bayna albowli fi lmaa'i araakidi kaadida lagu kaajayo biyihii fadhiyey waalbawli fii inaa'in wasabihi fii iyo kaadida lagu kaajayo weel dabeedna lagu shubayo biihi wa huwa anwaacun qiyaaska nafyulfaariqa ku dhisani waa noociyaal dhowr nooc weeye minhaa waxaa ka mida noocyaalkaas maa kaana almaskuutu canhu awlaa bilxukmi min almantuuqi waa kuu ahaaday ka laga aamusay awlaa bilxukmi xukunka mid uga habboon oo uga dhow min almanduuqi ka lagu dhawaaqay maca alqaطci binafyi alfaariqi iyadoo lala qabo in la goynaayo la qacinayo faariq muctabari inaanu u dhaxaynin la qaطcinayo oo la goynayo ka ilxaaqi mihqaali اljabal bimihqaali darati fi lmu'aakhada waa sida bur wax la miizaana in la haleeshiiyo bimihqaali darati quraanjo wax la miizaana in la haleeshiiyo fi lmu'aakhadati xagga qabashada loo qabanayo waman yacmal mihqaala darati sharan yara yani ku kasto sameeya quraanjo wax la miisaana oo shar ah yarahu waa arkaya marka quraanjo wax la miisaana laynoo sheegay hadduu qofku sameeyo shara inuu arkaayo buur wixii la miisaan ahaa oo shara hadduu sameeyana inuu arkaya waa cala sabiil alawlaa walaxraa waa ka sii mudantaho waa uga sii dhowdahay aragga uu arkaayo quraanjo wax la miisaan oo shara hadduu sameeyo xagga sawaabkiiyo ajar siintana waa sidaasi leeg faman yacmal midqaala daratin khayran yarah waman yacmal mithqaala daratin sharan yara oo quraanjo wax la miisaanoo khayra qofku hadduu sameeyo inuu arkaayo aayadda laynoogu sheegay buur wax la miisaanoo khayra hadduu sameeyona inuu arkayaa waa cala sabiil awlaa waayo faariq muctabari uma dhexeeyo mar labaadkana ka laga aamusay oo aan la sheegin baa xukunka uga sii dhowaansho badan ka la sheegay midqaala dara la sheegay misqaalu jabal baa uga sii dhow wa ilxaaqi darbi lwaalidayni waa sida labada waalid garaacooda haleeshiinta la haleeshinayo kale weeye bita'fiifi uf in lagu yidhaahdo waxaa laga haleeshinayaa fi taxriimi xagga xaaraantinimaynta falaa taqul lahumaa uffin hadal xun ha ku odhanin uf waxay yidhaahdeen waa sida inaguba u isticmaalno waxa markaa la qurunsanayo oo bimacnaa inuu xun yahay lagu tirinaya uf la yidhahdaa waa saynu isticmaalno marka hadalka caynkaasa ha ku odhanina kelmaddii xumayd in lagu yidhaahdo haddii la diiday in waxa weeye la garaacaana diidmada la diidaya waa cala sabiil awlaa oo eray xumi inuu uga tago maadaama la diiday ya dee garaac in lagu isticmaalo gacanba loo qaadaana waa cala sabiil awlaa xaaraannimadii iyo cuquuqnimadii waa uga sii awlaysantay wa ilxaaqi maa duuna alqinطaari wa fawqi اdinaari bihima fi اta'diyati min bacضi ahli اlkitaabi ida اtumina calayhi fi اlأwali wa ilxaaqi maa duuna alqinطaari qinطaar wixii ka hooseeyey haleeshiinta la haleeshiinayoo kale weeye wa fawqa dinaari iyo wixii dinaar ka sarreeyey haleeshiinta la haleeshinayo weeye bihima yani qinطaarkii iyo xoolihii badnaa ee isku dul tuurnaa xoolihii badnaa ee isdul tuurnaa iyo yacnii diinaarkii in la haleeshiinayo fi ta'diyati xagga gudashada ay gudanayaan oo bixinayaan laga haleeshiyo min bacdi ahli ahlilkitaab ahlu kitaabka qaarkood ay gudayaan oo bixinayaan ida tumina calayhi marka lagu aamino min bacdi ahli اlkitaab xaal ta'diyadu ka dhacayso ahlukitaabka qaarkood ida tumina calayhi marka lagu aamino fi lawali ka hore walmatli iyo eh, in laga haleeshinayo meermeerinta min bacdihim xaal matligu ka dhacaayo oo ka xasilayo ahlukitaabka qaarkood fi haani ka labaad yani waxa uu tilmaamayaan mashaayikhdu ahlu kitaabka waatuu ilaahay sheegay bacdi ammaanadihi inay jiraan bacdi amaanadihi inay jiraan wa min ahli اlkitaabi man in ta'manhu biqinطaarin yuؤdihi ilayka wa minhum man in ta'manhu bidinaarin laa yuؤdihi ilayka ila ma dumta calayhi qaa'ima ahlu kitaabka waxaa ka mida mid haddaad ku aaminto yani xoolo badan oo aad iyo aad u fara badan oo isdul tuuran yani kuu gudayo ammaanadii gudayo bixinaya waxaa kaloo ka mid ah mid haddaad ku aaminto yani hal diinaar aad ku aaminto aan diinaarkaa bixinay ee waxa weeye meermeerinaya oo aan laga soo saarayn diinaarkaas yani ahlu kitaabkii labada qoloba inay ka mid yihiin baa la sheegay bacdu ahlicilmi waxay yidhaahdeen kuwan ammaanada uu ilaahay ku sheegay ee ahlu kitaabka ka midii waa kuwoodii islaamay culammada qaarkoodoo ku xambaarayna waa jiraan kuwii aan islaamin bacdi ka mida inay sidaa yihiin qaar ku xambaaray oo culammada ka midina waa jiraan calaa kulli xaal kan ammaanada ilaalinaya ee ahlu kitaabka ah ee xoolaha faraha badan leh ee isdul tuuran ee dahab iyo fidaba leh yacni gudaya oo ammaanadii bixinaya oo aan khiyaamayn oo aan meermeerinayn ya haddii wax yar lagu aaminana inuu gudayo hadduu xoolihii badan baa guday waa calaa sabiil awlaa waayo nafta xoolaha waa jeceshahay hadduu labada markaa mid yani khiyaamaynayo xoolaha badan buu khiyaamayn lahaa waayo nafta amac baa ku abuuran laakiin xoolihii badnaa ammaanadii inuu gudo ee faraha badnaa wax yarna uu markaa khiyaameeyo waa arrin markaysaa waxaa baciida ah. waa arrin aan suuragal ahay waxaa kaloo ilaahay sheegay ahlu kitaabkii waxaa ka mid ah mid haddii hal diinaar aad ku aaminto ana diinaarkii ka soo saarayn adoo ka toos dhaqaaqi waayo oo bimacnaa xaduuro oo ya uu dhib dareemo mooyaane si kale midaan uga soo saarayn baa ka mid a ninkaa halka dinaar laga soo saari waayey xoolo fara badan haddii loo dhiibi lahaa ka waran inuu iska bixin lahaa miyay dhici kartaa calaa sabiili awlaa inaanu tanna laga soo saareen wey marka nooca laga aamusay ee aan xukunka lagu sheegin ya ayaa nooca la sheegay oo lagu dhawaaqay xukunkii uga awlaysana uga dhow weliba waxa wehelisaa faariq inaanu u dhaxayna faariq muctabara ama mu'asiri inaanu u dhaxayna waa qaci oo waa la qacinaya oo ixtimaal daciifa in la yidhaahdo maya inay kala duwantaa dhici karta kama iman karto marka noocaasoo kale waxaa la odhanayaa waa qiyaas qaطciya baa la odhanaya nooca labaad ila waa anwaac buu yidhi ma kaana almaskuutu canhu musaawiyan kii hore muxuu ahaa awlaa bilxukmi noociisa labaad nafyulfaariqa isaguna ka midii waxa weeye waa ka uu ahaaday ka laga aamusay musaawiyan lilmanduuqi mid la siman kan lagu dhawaaqay fi lxukmi xukunkuu kala siman yahy maca alqaطci binafyi alfaariqi iyadoo lala qabo in la qaطcinayo la goynaayo faariq muctabari inaanu u dhaxaynin la qaطcinayo la goynayo ka ilxaaqi iqraaqi maali lyatiimi wa ixraaqihi xoolaha agoonka qarqinta la qarqinayo haleeshiinta la haleeshiyo kale weey wa ixraaqihi iyo gubista la gubaayo haleeshiinta la haleeshiyey wey biaklihi cunitaanka la cuno la haleeshiyey fi taxriimi xagga xaaraantinimaynta laga haleeshiyey ee nafyulfaariqu uu qaciga yahay waxa weeye ka laga aamusay xukunka waa kala siman yahay oo dheeraad kagama leh ka lagu dhawaaqay oo la sheegay ee labadu waa siman yihiin weliba waana la qacinayaa faariq muctabari inaanu u dhaxayn oo xukunkaa isku mid ay ka yihiin aayaddii ilaahay wuxuu ku sheegay xoolaha agoonka cunista la cunayo in naar lagu gelaayo ina aladiina ya'kuluuna amwaala alyataama dulman inama ya'kuluuna fii butuunihim naara marka cunisba aayadda lagu sheegay ka warran haddaan la cunin ee laakiin la xidho ama gurya lagu dhisto oo yidhahdo ma cunin waxaa la odhanayaa wax faariqo u dhaxeeya ma jiro in la cuno iyo in si kale loogu takri falo waa ama dhar lagu iibsado ama gurya lagu dhisto wax faariqo u dhexeeyaan jirin idan waxaa la odhanayaa yani ka la sheegay iyo ka laga aamusay xukunka waa ka siman yihiin musaawi bay kale yihiin waana la qacinayaa inay mutasaawiyaan yihiin waa la qacinaya ashyaada qaarkood oo baabka nafyulfaariqa loo deliishanaayo adilo kale waa leedahay calى sabiili mihaal falaa taqul lahumaa uffin marka loo deliishanayo nafyulfaariq inaan waalidkii la garaacin eray xunba haddii loo diiday yani markaa gacani inay uga tagtaa ya ou gacan u qaadaana oo u garaacaana inay ka sii daran tahay waa arrin mamnuuca marka nafyulfaariqanna waa laga qaadanaya adilo kale oo diidaysaana waa jirta xuquuq lwaalidayn adila ku soo arorta oo nabigu sal allahu aleyh wasalam waa ka yidhi alaa unabiukum biakbar alkabaa'ir qulnaa balaa ya rasuul allah qaala alshraaku billah wa xuquuq lwaalidayn marka adilo kale mawduuc waa leedahay laakiin marka tan oo kale loo cuskanayo waa min baabi tacaadud اladila waa adiladiiyo isxoojinaya oo masaladii daliil lahayd adilo kalan loo qaadanayo weliba masalada nafyulfaariqa ku saabsan ogowo qiyaasnimadeeda layslama ogolaa yani culamada qaarkood waxay leeyihin qiyaas maaha waa mafhuumu muwaafaqa waana sida asaxa ah inay mafhuum muwaafaqa tahay laakiin bacdu ahlicilmi oo shaafici wahayruhu ka mid yihiin baa waxay mareen inay qiyaas tahay qiyaaskaasna noociisu jel yahay saasay mareen marka haddii la odhan lahaa qiyaaska waxaa loo shardinayey inaan masaladu mansuus ahayn waxaa la odhanayaa in badanoo culammada ka midii ma qabaanba inay qiyaas tahay ee waxay qabaan mafhuum qiyaaska laftiisana culamada qaarkood waxay yidhahdeen hadduu qiyaasku markaa mas'aladii nasku ku soo arooray waafaqsan yahay aanu khilaafayn dhibi kuma sugna wayo min baabi tacaadud اladila xoolaha agoonka cunista la cunaayo aayaddaasi waa diiddey tagrifalka kale lagu tagrifalayo ama la gubayo ama la bixinayo lagu deeq baranayo ama guryo lagu dhisanayo ama dhar lagu iibsanayona dee adilada kale iyaduna diidaysa walaa taqrabuu maala alyatiimi ila bilatii hi axsan marka iyadoo adilo kale ay diidayso ayaa haddana daliilkan laftiisana laga qaadanayaa nafyulfaariq inay tahay ama mafhuum muwaafaqa ku magacaawb siday culamo badani ku magacaabaan ama waxaa tia waa min qabiili alqiyaas ama qiyaasun fii macna alasli waxa la yidhaahdo kii la doonaba ha laga cabbiray adiladan lafteeduna waa tilmaamaysaa waa tambiihinaysaa yani in xukunku taana kala mid yahay saddex suuraanuu leeyahay masalada nafyulfaariqa ku saabsan inuu yahay ka laga aamusay mid xukunka uga awlaysanka la sheegay iyo inuu yahay mid xukunka musaawi kale ah iyo inuu yahay mid adwanka ah oo kaga hooseeya waa saddex suuro laba nooc waxay noqonayaan muctabar nooca saddexaad muctabar maaha ka laga aamusay aan la sheegin hadduu xukunka adwan ka yaho kaga hooseeyo isagu muctabar maaha sidaas aawoodee labada suuree kale inuu awlaa bilxukmi min almantuuqi uu yahay iyo inuu musaawiyan lilmantuuqi fi lxukmi inuu yahay labadaa nooc buu sheegay ha yeeshe labadii noocba waxay usii kala baxaan inay qaci noqdaan iyo inay danni noqdaan mu'alifiinta kitaabka qoray waxay mareen wixii nafyulfaariq ku saabsani inay wada qaci yihiin waana siday usuuliyiintii qaarkood ay mareen saaxibu rawda iyo saaxibu qawaacid اlusuul wa macaaqid اlfusuul iyo qolyo kaleo usuuliyiinta ka midii waxay mareen wixii nafyulfaariq ku saabsani waa wada qaci qiyaaska qacigana nocaasay ka dhigeen jamac badan oo usuuliyiinta ka mid a ah saa maray oo xanaabile iyo khayrkoodba leh laakiin waxay taxqiijiyeen culamada qaarkood nafyulfaariqu wuxuu noqon karaa qaطci wuxuuna noqon karaa danni waana sida moxamed اlamiin ashinqiiti mudakirada yani uu ku taxriirinaayo culamo kalena ay tilmaameen oo waxay yidhaahdeen afar suuruu yeelanayaa nafyulfaariqu noocii adwanka iska reeb ka marka la sheego ka laga aamusay afar suuruu yeelanaya ka laga aamusay waa inuu xukunka uga awlaysan yahay ka la sheegay calaa sabiil qacina ama maca alqaci binafyi faariqina uga awlaysan yahay waa kuu sheegay noocaa leeyahay xukunku uga awlaysan yahay macnihii manduuqa ku sugan iyo ziyaado iyo dheeraad daabitkiisu waa saas haddii lagu yidhaahdo xukunku uga awlaysan yahay macnaheedu waxay tahay macnaha manduuqa sidaa loo yidhi iyo dheeraadba oo ku sugan yahay fiihi macna almanduuq wa ziyaada suwarkan uu inoo sheegeen inoo tusaaleeyeen mashaayikhdu dhammaan macnihii markaa waxa way manduuqa ku jiray iyo dheeraadba waa ku sugayey labada waalid in la garaaco miyay la mid tahay hadal xun in lagu yidhaahdo kelmad xun in lagu yidhaahdo iyo in la garaacaba labada waxa sii daran in la garaaco oo adiyadii ka imanaysay iyo dhibsigii ka imanayey kelmadda xun ee lagu odhanaayo dee gacani hadday uga tagto u garaacba loola tagana dhibtiina waa ka imanaysaa dheeraad kalena waa dheeryi marka macna almanduuq waa ziyaada ku sugan suwar kalena waa saas marka kaas xukunka uga awlaysan ka laga aamusay oo xukunka uga awlaysan yahay ka la sheegay maca alqaطci binafyi alfaariq waa ku tusaaliyey suurad labaad baa jirta oo kaana almaskuutu canhu awlaa bilxukmi min almantuuqi maca adanni alhaalibi binafyi alfaariq tusaalaheedu maxay tahay tusaalaheedu waxay tahay oo loo tusaalaynaya ilaahay waxau yidhi in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayan hadduu faasiq war idinla yimaado iska caddaystoo iska hubsada manduuqi waa kaa gaalkii ka waran gaalkii faasiq iyo ziyaadaba waa yahay fisqigii iyo dheeraadba waa ku sugan yahy marka khabarkiisa in layska hubsadaa waa cala sabiil awlaa ha yeeshe cala sabiil awlaa inuu yahay ma mid la qacinayaba boqol kiiba boqola mise waa mid dani haaliba ku dhisan culamadu waxay dhahen waa dani haaliba oo ixtimaal daciifa dhici karta in la kala farqiyo la yidhahdo faasikani beenta iska ilaalin maayo sidaas aawadeed ayaa loo yidhi warkiisa iska hubsada marka gaalkii laakiin waxaa dhici karta inuu diin uu isagu aaminsan yahay aawadeed inuu isaga ilaaliyo beenta waa ixtimaal daciif ah ixtimaalku inuu daciif yahay waa la arkaa laakiin maca dacfihi wuxuu ka baajinayaa qaطcinimadii oo wuxuu noqonayaa danni haaliba arrinku usoo degaya mar hadday suuragal tahay ixtimaal daciifa in lagu kala farqiya ay dhici karto wuxuu noqonayaa midaan la qaطcinaynin nafyulfaariqa ee la danninaayo danni haaliba dannigaa haalibkiina waa muctabar laakiin maqduuc maaha suuro labaad oo isla taa tusaale u ah waa ti xadiiska ay ku soo aroortay arbacun laa tajuusu fi ladaaxi afar udxiyooyinka ku asixi maayaan oo kuma bannaana waxaa ka mid ahayd alcawraau lbayinu cawaruhaa tii cawarnayd ee cawarnaanteedu ay caddayd tii labadaba la-ayd ka tii indhaha aydoo labada midnaba aan waxba ka arkayn inaynay ku ansaxayna waa cala sabiil awla cala sabiil awla arrinku ahaado macna almantuuqi waa ku sugan yahay oo il waa la'da mid kalena waa u raacday oo dee tii kalena waa la'da marka macna almantuuqi waa ziyaada ku sugan laakiin inaan faariq u dhaxaynin alcawraa iyo alcamyaa ma maqtuuc baa boqol kiiba boqol mise waa danni haaliba mid la danninayo waxay culammadu yidhaahdeen mid la qaطcinaya maaha waayo ixtimaal daciifa waxa iman kara in la yidhahdo macnaha loo diidayo tan cawaran in marka udxiyadii lagu qalo waa madinat اlhuzaal way daaq tagtaa waa foofaysaa calafkii iyo markaa geedihiina ma wada arkayso gees bay wax ka arkaysaa ka daaqaysaa geesta kale kama daaqayso waxay madinno u too loo filaan u tahay inay markaa weyd noqoto inay caato noqoto bay loo filaan u tahay tii indhahala ayd foofi mayso waxay noqonaysaa mid la calaf siiyo ila ciddii lahayd iska baktiin mayse haddii calaf la siiyo oo markaysagaa ay noqoto in eh, loo soo gurayo caws iyo wax la mido oo la siinayana oo socodna aynay samaynayn halkaana fadhiga ay wax iskaga cunayso waxaa iyadana suuragal ah inay markaa noqoto mid aada u naaxday oo aada u cayishay ya mid shilis inay noqoto ayay loo filaan u tahay marka in la yidhahdo yadu waa ansaxaysaa maadaama ay aada u shilis tahay ixtimaal daciifaa iman kara ixtimaalku daciif ha ahaado laakiin qaطcinimadii wuu ka baajinaya arrinkii ilahay waa maqطuuc oo waa qaطci ayuu ka baajinaya marka nafyulfaariq waa tahay lakin waa maca adanni alghaalibi binafyi اlfaariq almu'asir noocaasu noqonay halkaa laba suuraynu aragnay oo ma kana almaskuutu canhu أwlى bاlxukmi min almanطuqi maca alqaطci binafyi اlfaariq iyo nooca kale oo maca adanni alghaalibi binafyi اlfaariq waynu tusaalayaashiisa kor ka sheegnay laba suuraynu halkaa haynaa ka laga aamusay inuu xukun kala mid yahay ka la sheegay isagana laba suuraa ka imanayo maca alqaطci binafyi اlfaariq iyo maca adanni binafyi اlfaariq maca alqaطci binafyi اlfaariq waa kuu tusaaleeyey maca adanni binafyi اlfaariqna iyaduna waxa weeye way sheegeen yani culammadu marka waxa nafyulfaariqu marka aanu qaطciga ahayna dannigii addoonkii laba ruux wada lahaayeen ama wax ka badan hadduu mid intiisi xoreeyo xadiidkii waxaa ku soo aroortay man actaqa shiqsan lahu fii cabdin ama shirkan lahu fii cabdin qofka xoreeya nasiib ama qayb uu addoon ku leeyahay buu xoreeyey waxaanu awoodi karaa addoonka inuu wada xoreeyana waa awoodi karaa yani waxa la qiimeeyaabaa xadiidku sheegayey qiime cadaalada lagu qiimaynaya nasiibka dadka kale marka waxa weeye oo u celinaya waxaana laazim ku noqonaysa mar hadduu yahay mid awoodi karaaya inuu addoonkii wada xoreeyo nasiibka kalena inuu xoreeyo siraayaa ku dhacday addoonka markuu xoreynaayo nasiibkiisa dee ilahay dartii buu xoreynaya soo ma dee waa inuu xorayntii ilahay u saaf ya intaasaan xoreeye inta kale cid kalaa leh waa inaanu odhan marka hadduu awoodi karaayo waxaa waajib ku noqonaysa inta kalena inuu xoreeyo xadiisku wuxuu sheegayaa man actaqa shiqsan lahu fii cabdin haddii aanu awoodi karayn inta kale wuxuu ku xoreeyo aanu haynin intaas uu xoreeyaa xor noqotay inta kalena addoon buu ka yihi axaadiistii saxiix oo ad ku so arortay haddaba xadiidku cabdi buu sheegay addoontii ka warran addoontii culammadu waxay yidhaahdeen nafyulfaariq baa ku sugan farqi muctabari uma dhexeeyo addoonkii iyo addoontiiye xukunkaa waa iska mid bay ka yihiin isku mid ayay ka yihiin oo addoontii ilaa la wada lahaana haddii markaa mid xoreeyo nasiibkiisii mar hadduu awoodi karaayo inta kalena inuu xoreeyaa laazim bay ku noqonaysa haddaba inuu la mid yahay ma mid qaciyaba mise waa mid daniya maya qaci ma ahe waa dani haaliba maxay dani haaliba u tahay dani haaliba waxay u tahay baabkan citqigu yani labka iyo dhadigu yani isku mid bay markaa ka yihiin isku meel baa la mariyey laakiin ixtimaal daciifaa geli kara ixtimaalkaa daciifki waa maxay waa in lays yidhaahdo siraayadan xagga xoraynta ee ku dhacaysa addoonka sayidkii wax xoraynayey markuu awoodi karaayo nasiibka kalena inuu xoreeyo ixtimaal daciifa waxaa dhici karta in la yidhahdo addoonkay ku gaarta oo addoontu kalama mid ah waayo addoonku marka la xoreeyo yusaawil acmaal arijaal camaladii raggu qabanaya wax badanoo dumarku aynay qabanayn oo raggu qabanayaana waa jiraan marka waa dhici karta macnaha in lagu gaar yeelo gabadhi marka la xoreeyana guri bay joogaysa laakiin ninkii wilaayaad buu qabanayaa waa jihaadayaa mas-uuliyaad ku qabanayaa yani waxa madax buu noqon karaa waxyaalo badanoo markaysagaa dumarkii aynay qabanayn ayuu qabanaya marka maadaama saas yadaa ay tahay waa dhici karta ixtimaal daciifa in marka addoonka lagu gaar yeelo xukunkan asiraaya fi lcitqi oo addoontii aynay ka shabihin oo kala mid ahay ixtimaalkaas waa daciif waayo baabka cidqiga meel baa la wada mariyey ixtimaalkii daciif ahaadee qadcinimadii buu ka baajinaya marka khulaasadu waxay tahay mashaayikhda mu'alifiintu waxay mareen siday markaa culamo kale usuuliyiinta ka midiba ay mareen qiyaaska qaciga inuu yahay ka nafyulfaariqa laakiin sida saxiixa waxay tahay nafyulfaariqu ma wada aha qaci qayb ka mid mida ama labadan qaybood ee ka midi waa qaci qayb danniyana nafyulfaariqu waa leeyihi qiyaaska qaciga waxay culamada qaarkood ay kaloo geliyaan nafyulfaariqa qaciga ah kow iyo kii cilladiisa la nasgareeyey ama cilladiisa lagu ijmaacay saddexdaa nooc bay waxay yidhaahdaan waa qiyaaska qaciga waa qiyaaskii cilladiisa la nasgareeyo cilladiisu mansuuso ahayd ama cilladiisii lagu ijmaacay waa laba ama nafyulfaari qaciye uu ku sugan yahay ama nafyulfaariq la qacinayo uu ku sugan yahay saddexdaa nooc ayaa wuxuu noqonayaa qiyaaskii qacigaabuu noqonaya marka kaa la qacinayo nafyulfaariqana labadaa suuro ayuu markaysagaa usii qaybsamaa labada suurana waa sharaxnay waana bayaaminay alqiyaas aniy qiyaaska danniga iyo malaha loo nisbeeyey waa dannigii qaalibkaa baa loo jeeda huwa maxtiija fiihi waa ka loo baahday ila albaxsi can alcilati aljaamica baadhista la baadhayo cillada kulminaysa ka ilxaaqi alurzi sida beriiska in la haleeshiyo weeye bilburi burka la haleeshiyo sarreenkii oo kalea la haleeshinayo fii taxriimi riba ribadu inay xaaraantaa laga haleeshiinaya bijaamic alkayl yacnii kaylku inuu kulminayo kulminta kaylka ama cillada kaylka ayaa markaa lagu haleeshinaya fataxasala min haada waxaa ka xasilay yani madkuurka la soo sheegay lililxaaqi ariiqataan yani laba ariiqo ayaa ka xasilay xaalay ilxaaqa u sugnaadeen haleeshiinta ilxaaqun binafyi faariq haleeshiin yani binafyi alfaariq lagu haleeshiiyo faariqa in la diidaayo la nafinayo oo leeyahay faariq ma jiro waxba ma kala saarayaan wax kala duwaa meesha ma yaalin wa ilxaaqun biljaamic iyo haleeshiin kulmin ku xasishay almuhim qiyaaska danniga ahi waa qiyaaska loo baahan yahay cillo kulmisa waxay ku dhisantahay tacriifkii markii hore ay soo mareen mashaayikhdu ay mareen oo qiyaaska qadcigii kaan cillo jaamica ah aan loo baahnayn in loo bambaxo ama lagu kulmiyo ee nafyulfaariq lagu kaaftoomayo danniguna wuxuu noqonayaa muqaabil buu u noqonayaayo sidaad qiyaaska qaciga ku fasirto muqaabilkeeda ayaa qiyaaska dannigina noqonaya laakiin sida saxiixa ah marka la maro oo nafyulfaariqu wada qaci ma aha waxaa ka soo baxaya nafyulfaariqi inuu leeyahay qayb danni ah culamada qaarkood siday maraan oo qiyaaska bijaamic wax lagu qiyaasanayo ama cillo kulmise loo loo baahanayo oo asalkiiyo faraca kulminaysa kaas laftiisuna wuxuu leeyahay qayb danni ee qayb qaطciah oo qiyaaska qaطcigaa marka lagu socdo qiyaaska cilladiisu mansuusada tahay inuu qaطci yahay qiyaaska cilladiisa lagu ijmaacayna inuu qaطci yahay qiyaaska nafyulfaariqu uu qaطciga yahayna inuu qiyaaskii qacigaa soo geliyo saddexdaa suuro wixii ka soo hadho qiyaasi waxay noqonayaan danni waa qiyaas aan ciladuna mansuuso ahayn laguna ijmaacsanayn cilada nafyulfaariqana aan la qacinayn saddexdaaba wixii ka soo hadhay waxay noqonayaan qiyaasa danniya ah, ayay noqonayaan marka calaa haada ayay noqonayaan ishkaal inay lahayn marka ilxaaqii wuxuu noqonayaa laba qaybood ilxaaq nafyulfaariq ku dhisan iyo ilxaaq cillo in la raadiyo oo cillo lagu gudbiyo ku dhisan oo lagu haleeshiyo ilxaaqun bijaamic iyo ilxaaqun binafyi alfaariq laakiin siday mu'alifiintu mareen ilxaaqun binafyi lfaariq waa qaطci agtooda ilxaaqun bijaamicna waxa weeye waa danni agtooda usuuliyiin kalena sidaa waa mareen weji kale oo markaysa markaa jirana waa sheegnay taqsiimu اlqiyaasi biictibaari اtasriixi biاlcilati wa cadamih qaybinta qiyaaska la qaybiyo biictibaari tasriixi sheegista la sheegay oo la bacdhabo eegista loo eegaayo lagu qaybiyo bilcilati cillada la tasriixiyey oo la sheegay wa cadamihi iyo inaan markaa cilladii la tasriixinin oo la sheegin lagu qaybiya halkana lagu baxsinaya ama lagaga hadlaya halkan baa makaankii lagu baxsinaya yanqasimu alqiyaasu waa qaybsamaa qiyaasku bi hada alictibaari ictibaarkaa la soo sheego biictibaari tasriixi bilcillati wacadamihi ah marka loo eegaayuu u qaybsamaa ilaa alaaati aqsaamin saddex qaybood buu qaybsamaa kow qiyaasulcilla waxay yihiin saddexdaasi qiyaaska qiyaasulcillo la yidhaahdo qiyaasu iyo qiyaasi labada mid waliba ku bannaan aad saddexdaba wada kasriso ama saddexdaba wada goddo dad wada goddo waxay noqonaysaa waxay yihiin yani saddexda qaybood oo mubtada loo qadaraya qiyaas اlcilati iyo qiyaas اdalaalati qiyaasun fi macna اlasl haddaad hoos dhigtana waxay noqonaysaa cala alibdaal ila alaaثati aqsaam ila qiyaas اlcilati yani haakada waa qiyaasu cilaha iyo qiyaasu dalaala iyo qiyaasun fii macna alasli wa huwa qiyaasu lciluhu maa jumica fiihi waa kii la kulmiyo bilwasfi lmunaasibi yacni wasfi ama sifo munaasib ah ayaa lagu kulmiyey almushtamili koobsanaysay cala almaslaxati asaalixati maslaxo koobsanays maslaxadaasoo alsaalixati litartiibi alxukmi calayha xukunka in laga tartiibiyo oo laga sababeeyo u suubanta ama ku habboon ka qiyaasi nabiidi waa sida casiirkii ee wax sakhraaminayey ee wax laga miiray ee muskirna noqday looga qiyaasto cala alkhamri khamriga looga qiyaasto bijaamici aliskaari sakhraamintu in lagu kulminayo sakhraaminta ay wax sakhraaminayo in lagu kulminayo yacni aawadeed lagu qiyaasto laba qiyaasu dalaala wa huwa qiyaaska qiyaasu dilaala ama qiyaasu dalaala la yidhaahdaa waa masallas daal maa jumica fiihi waa kii la kulmiyo gudihiisa bayna alasli waalfarci asalkiiyo faraca waxaa lagu kulminayaa dhexdooda bima yadullu cala alcilla wax cilladii ku tusinaya wa yurshidu ilayha cilladii kugu hanuuninaya ka qiyaasi nabiidi sida nabiidkii muskirka ahaa qiyaaska looga qiyaasto weeye cala alkhamri khamriga looga qiyaasto bijaamici araa'ixati alkariiha urta xune uu leeyahay kulmintay kulminayso lagu qiyaasto iyo wa shiddati daallati cala alcilla yacni shiddada cillada ku tusinaysa karista uu karay ee uu xumbaynayo xoorinayo taasoo iyaduna markaa musaaxib la ah sakhraaminta wa hiya aliskaar cilladuna waa iskaarka ama waa sakhraaminta saddex qiyaasun fii macna alasli mid markaa waxa weeye qiyaas ka ah xagga markaa asalka macnihiisa waa noocii nafyi lfaariq ah wa huwa maktufiya fiihi waa ka lagu kaaftoomay oo lagu maarmay ka lagu kaaftoomay binafyi lfaariqi lmu'asiri faariqu wax saamaynaya inaanu jirin baa lagu kaaftoomay fi lxukmi xukunka yani saamaynaya oo kala farqinaya wa huwa mafhuum lmuwaafaqa waa nooca mafhuumulwaafaqa la yidhaahdo bale mafhuum muwaafaqa in laga cabiraa ka saxiixsan oo ka fiican in qiyaas laga cabiro waalqiyaasu ljeliyu iyo qiyaas jelina waa la yidhahdaa qiyaas jelina waa la yhaha qiyaas fii macna aslina waa la yidhaahdaa culamo badanna mafhuum muwaafaqa ayay ka cabiraan oo ku tilmaamaan marka waa min qabiil mafaahiim mafhuumkanna waa nooca mafhuum muwaafaqa la yidhahda ka qiyaasi alamati waa sida addoonta in looga qiyaasto cala alcabdi addoonka looga qiyaasto fii taqwiimi xisati shariiki calaa shariiki lmuctiqi nasiibahu wadaagaha marka markaysagaa nasiibkiisa iyo qaybtiisa in loo qiimeeyo calaa shariikihi almuctiqi lagu qiimeeyo iyadoo lagu laaziminaayo kay addoonka wada lahaayeen shariiggaa kaloo almuctiqi nasiibahu isagu qaybtiisii xoreeyey qaybtii kalena inta la qiimeeyo marka markaysagaa la saaro oo la yidhaahdo marka isagaa siiyo ninkan u celi addoonku ha wada xoroobey marka addoontiina in la haleeshiyo oo la yidhahdo yadana sidaha lagu sameeyo waa nafyu lfaariq ama waa qiyaas jeli yani culamo badanna mafhuum muwaafaqay ka cabiraan qiyaaska qaybo kala duwan baa la qaybiyaa mar waxaa loo qaybiyaa qaطci iyo danni waa soo aragnay mar waxaa loo qaybiyaa cilada markaysagaa in la tasriixiyo la bacdhabo iyo in cilada aan la sheegin ayaa loo qaybiyaa markana saddex qaybood baa loo qaybiya waxaa loo qaybiyaa yani qiyaasu cillo iyo qiyaasu dalaalo iyo qiyaasun fii macna اlasli ayaa loo qaybiya bacdi culamada ka midii waxay ku afreeyaan qiyaasu shabah lakiin culamada qaarkood waxay yahaan qiyaasu shabahu yani inuu ama aanu muctabar ahayn ama kuwa la soo sheegay inuu u noqonaayo waxba kama dhexayso waa u tegi doonnaa insha allah saddex qaybood baa loo qaybiya waa qiyaasu cilla qiyaasu shabahu wax saddexdan ka baxsan noqon maayo hadduu muctabar yahy saddexda qayboodoo loo qiyaasu cillo waxaa la yidhaahdaa waa ka asalka iyo faraca xukunka waxaa laysugu keenay oo lagu gudbiyey jaamic jaamicaasina waa wasfi in xukunka lagu xidhaa maslaxa ay ku jirto munaasaba ku sugan maa jumica fiihi bilwasfi lmunaasibi munaasabadu waxay ku wareegaysaa maslaxo مع تحيات إخوانكم في منهج أونلاين yacni maslaxo la soo jiidaayo ama mafsado la daafacayo oo muraadkii shaarica inay tahay la filaayo xukunka in laga tartiibiyo taasaa waxaa la yidhahdaa munaasabo marka wasfi munaasib ah oo koobsanaya maslaxo xukunka in laga tartiibiyo ku habboon oo laga sababeeyo qiyaaska noocaa ku dhisan baa waxaa la yidhaahdaa qiyaasulcilla waa sida nabiidkii ama casiirkii ashyaada qaar laga miiray ee dabeedna markaa noqday muskir noqday baa khamrigii looga qiyaastay inagii soo sheegnay amilada qowl aqwaasha ka mida ah wax lagu tusaalayn karaa marka hore wax kastoo wax sakhraamiya inay khamri yihiin daliil baa loo hayaa kullu muskirin khamrun xadiiska muslim saxiixa ku wariyaa sheegaya wax kastoo wax sakhraamiya waa khamri marka haddaba qiyaaska laga qiyaasanaayo nebiidka khamriga wuxuu ku dhisan yahay qowlka xanafiyada ee odhanaya khamrigu wuxuu ku gaar yahay wixii wax sakhraamiya cinabna laga sameeyey marka cidda qiyaaskan qiyaasanaysaa ama xadiiskaan soo gaadhin ama masalada waxay uga jeedaan markaa tadriib bay uga jeedaan calaa hada ra'yi iyadoo lagu soconayo ama min baabi tacaadudi adilay uga jeedaan waxaynay u badan tahay qowl aqwaasha ka mid ah in lagugu tusaalaynayo tadriib looga jeedo marka iskaarku waa wixii loo xaaraantinimeeye khamriga kullu muskirin xaraam riwaayo kale wax kastoo wax sakhraamiya waa xaraam oo xaaraan u noqday waa liiskaari waayo muskir waa maxay waa wasfi mushtaq ah haddii wasfi mushtaqa la sheego waxaa la garanayaa xukunna laga tartiibiyo wixii laga soo ishtiqaaqay inuu cilladii yahay yani way sheegaan culamadu markaa taas ya haddii wasfi mushtaqa xukum lagu xukumo cilaة اlxukmi waxay noqonaysaa maa minhu اlاshtiqaaq wixii laga soo ishtiqaaqo masderkiisii ah marka khamriga waxaa loo xaaraantinimey waa liiskaari inuu wax sakhraaminayo daraaddeed marka idan shay kastoo wax sakhraamiyo xukunkii waa loo gudbinaya ima binas wa ima bilqiyaas ya calaa ra'yi alxanafiya marka lagu socdoba qiyaas baa loogu gudbinaya nooca labaad waxaa la yidhaha qiyaas dalaala qiyaaska qiyaas dilaala ama dalaala la yidhaahdaa nafsu اlcilla laysuguma keenin asalkiiyo faraca ee wax cilladii daalli u ah ama asarkeedii ah ama xukunkeedii ah baa laysugu keena ee cillada lafteedii ma aha مثلا nabiidkii wax sakhraaminayey ruux baa cabbayey qaadigii baa loo keenay wuxuu yidhi khamri ma aha waan cabbayo waa jirtaa laakiin khamri maaha hadda siyaalo lagu ogaan karaa jiro oo dee hadda baa yani waxa muskirkaa waa la garan karaa laakiin waagii hore marka qaadiga loo keeno oo uu yidhaahdo kii shaaribkii cabbayey markaysagaa khamri ma aha maxaa uu ku garanayaa inuu khamri yahay iyo inaanu khamri ahayn iskaarka laftiisii markay wax sakhraamisaa la taxaquqayaa miya waxaa dhici karta qadarku ka cabbay qadar uu ku sakhraamayo inaanu ahayn oo nisba yar ka cabbayey lakiin in badan hadduu ka cabi lahaa inuu ku sakhraami lahaa waa cabayey waana qirsan yah inuu cabayey waxaanu leyahy lakin muskir ma awsaafta iskaarka lagu yaqaanee musaaxibka la ah baa loo deliishanayaa iskaarkii waa maxay raa'ixadii khamriga waa inuu yeeshaa ya siduu khamrigu u urtiisii waa inuu leeyahay ashyaadaa marka la arko waxaa la garanaya wuxuu cabaya inay khamri tahay dabeedna cuquubadii waa laga tartiibinaya marka waxaa la odhanaya qiyaaska noocaas oo kalea waa qiyaasu dalaala waayo wax ciladii musaaxib la ah ama laazim la ah ayaa xukunkii loogu gudbiyey nafsulcilla laguma gudbin oo yaddii lama taxaquqin laakiin waxaa la arkaa calaamaadkii mulaasimka la ahaa ee wehelin jiray iskaarka oo marka waxaanay muskir noqdaan meesha waa yaallin idan waxay noqonaysaa inuu xukun ka dhalanayo qiyaasu dalaala la yidhahda qiyaasun fii macna alaslina waa nafyu lfaariqa ayaa markaa la yidhahdaa mafhuum muwaafaqayn qaarkood ka cabiraan culamada qaarkoodna waxay geliyaan baab lqiyaas waxaana yidhahdaan waa qiyaas jeli ama waa qiyaasun fi macna اlasli walaa mushaaxata fi اlisilaax wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha ila anta astaqfiruka atub ilayk